xunna way u geyn kartaa dhinaca san ee wanaagsanna waa u geyn kartaa nabigannana calayh salaatu wasalaam xadiidka abi kabshat alanmaari cumar bni sacdi radia allahu canhu ardaah fii sunan tirmidiy wa musnad ilimaami axmed ayuu ku tilmaamay laba seef laba af leh inuu yahay oo wuxuu yidhi innama addunyaa liarbacati nafar adduunyadan dadka marka la eego waa un afar laba xoola iyo maal bay haystaan laban iyo masaakiin iyo fuqara iyaga ku kala daaban weeye qof xoolaa ilaahay siiyey iimaan iyo toosnaan iyo alla kacabsina waa la siiyey qofna xoolaa la siiyey iimaan iyo alla kacabsigiina waa laga qaaday labana waa masaakiinoo midna kan fiican buu ku daaban yahay midna kan xun buu ku daaban yahay oo jecel yahay nabig casisa marka wuxuu leeyahay qof ilaahay maalna siiyey iimaan yaalla alla kacabsina siiyey oo maalkiisii u isticmaalaya sida khayrka iyo wanaagsan ku bixinaya meel fiican buu ka soo galaa meel fiicanna waa ku bixiyaa ilaahay buu uga cabsadaa qaraabaduu ku xidhiiriyaa dadka baahan buu wax ka taraa fa haadaa biaxsani almanaasil meesha ugu fiican qofka jooga wey nin waxaa jiraan waxba haysan laakiin jeclaan lahaa hadduu maanta wax haysanayo ilaahay ninkaas siduu sameeyaan samayn lahaa ilaahu yaa maali siiya ama haddaan maanta maal iyo xoolo haysan lahaa sida ninkaasi xoolihiisa wanaagga ugu garab istaagay qaraabada uga xiriiriyey meelaha fiican ugu bixiyey makana waxa ququuq leh weli way socotaa ninkaas inuu ku dayduu jeclaan lahaa niyad buu hayaa toosnaantii iyo alla kacabsigiina waa hayaa laakiin gacantii baa ka madran markaasuu wuxuu ku taamayaa ilaahay hadduu ugu dari lahaa gacanta inuu wax ku hayo sida qofka wanaagsan inuu samayn lahaa na wuxuu yidhi fahumaa fil ajri sawaa kan iyo kan waa isku ajir ajirkii asalka isaga mid yihiin laalaabka iyo mudaacafada maaha dhinaca kale kuwaasi waa maalkii dadka maalkoodu seeftu sida fiican ay u goysay waaye ama sida wanaagsan u isticmaalay dhinaca kale waxaa taagan buu yidhi nabigu calayi salatu asalaam qof ilaahay xoolo siiyey maal badan gacan ku haya laakiin iimaanku ka xumaaday alla ka cabsin aan haynin oo xoolihii ku tumanaya xumahana garab ugu ah waxa xunna ku bixinaya wixii samaa iyo wanaaggiina laga indhasaabay qofkaasi wuxuu yidhi fa haadaa biakhbati almanaasil meesha ugu xun buu joogaa geeska ugu xun mid kaleo waxaa jiraan waxna ma haya xoolo alla kacabsina ma hayo iimaan fiican ma hayo alla kacabsi ma hayo adduun iyo maalna ma hayo waxa uu arkaa iyo ishiisu qabataay ninka wuxuu samaynaya wuxuu ku taamaa hadduu maanta xoolahayn lahaa inuu xumahaasoo kale samayn lahaa baararkan dhisi lahaa dadkan ku dulmin lahaa qaraabadan caydhin lahaa wanaag uma isticmaaleen fahumaa fi lwisri sawaa labadooduna waa isku dembi asalkii dembigay wadaagaan halka waxaa kaaga muuqata dadku labay u kala jabeen intii xoolaha haysayna labay u kala jabeen intaan xoolo hayninna labadiibay ku kala fayleen qof xoolihii si xun u isticmaalay oo biakhbathi lmanaasil tegay iyo qof xoolihii si wanaagsan u isticmaalay oo biaxsani almanaasil meesha ugu fiican la geeyey xadiidkaasi wuxuu soo duuduubay si guud xooluhu xadiidkaasi nabigu wuxuu ish sala allah alay wasalam sida maalku seef laba af leh u yahay xooluhu waa xoolihii laakiin markii iimaan iyo alla ka cabsi ku lamaanaadana wax fiican bay noqdaan marka iimaan la'aan iyo alla ka cabsi la'aan ay gacantooda galaanna waxunuu halaago ummadda fasaadiyay noqdaan sidaa guud marka loo sheegay labada qayboodba qur-aanka iyo sunnadu aad bay uga hadleen ilaahay dhowr arrimoodba waa inoo sheegayo mar wuxuu ina yidhi insaanka bini aadamkii markaan iimaan iyo alla kacabsi uusa lahayn hadba inta hayst uu haystee hanti abuu la aqli yahay ilaahay ba inuu jecel yahay oo alla doortay buu moodaa aadamaha waa ku kibraa waana isla weynaadaa aakhirkiisana adduunyadana dhib iyo halaag bay soo gaarsiisaa aakharana cadaab bay dhexashiisaa ilahi wuxuu yidhi wa qaaluu naxnu akharu amwaalan wa awlaadan wamaa naxnu bimucadabin annagaa idinka carruur iyo xoolo badan bay dhaheen halkaa waxaa laga gartay waxay gaarsiisay xoole iyo carruur badan markay yeesheen inay aakharaba beeniyaan aakharaba ma jirta yidhaahdaan ina yidhaahdaan marba adduunka haddii xoole iyo ubadna lagu siiyey oo adduunyada waxa dadku ku faanaan ah almaalu waalbanuuna ziinatu lxayaati addunya inay u qaataan ba ilaah inuu jecel yahay taas waxaa looga jawaabay aayad kale waxaa la yidhi wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindanaa zulfa xoola iyo carruurta alla idinma dhoweeyaan ilaa man aamana wa camila saalixan inaad iimaan iyo camal saalixa la timaado oo maalkaagiina camalkii saalixa uu ka mid noqdo ubadkaagiina iyo waajibkoodii aad gudato camal saalixa ay ka mid noqdaan maahane iyagu maal iyo ubad ahaan ilaahay agtiisa waxba kuuma taraan nimankii qurayshyad ee nabiga la dagaalamay qaarkood markii laga sheekeeyey dagaalka iyo kibirka iyo isla weynanka baa ilaah yidhi sababtuu caddeeye an kaana daa maalin wa baniin inuu maal badan iyo carruur badan leeyahay darteed buu isula weynaado isula kibray saa darteed insaanka waxaa caadi u ah hadduu maal iyo xoolo yeesho inuu kibro dadka inuu wax dheer yahay ismoodo inuu ka miisaan culus yahay moodo dadka uu sidii quraanjo socoto u eego isagoo lagaba yaabo inuusan dadka inta badan waxbaba dheerayn kalaa ina alinsaana layatqaa an ra'aahu istaqna insaanku wuu qooqaayo wuu kibraa marka uu is yidhaahdo istaqnaa uu isu arko inuu isku fillaaday dadka ka maarmo jeebkiisi iyo calooshiisu buuxaan markuu arko uu kibraa tusaale fircawn baa layna siiyey markii nabi muuse loo soo diray calayhi salaam ee diintii loo sheegay dadka wuxuu kula hadlayey inna ka rumaysteen sida ilaahay sheegay inaan anigu ka saxanahay kana diin fiicnahay muuse waxaad ku garan kartaan waan ka xoola badnahay waan ka maal badnahay alaysa lii mulku misra wa haadihi alanhaaru tajri min taxtii afalaa tubsiruun am ana khayru min hada aladii huwa muhmahiin walaa yakaadu yubiin wuxuu leeyahay miyeydaan arag masar oo dhan anu inaan leeyahay waxaan webiyada durdura iyo niilka iyo barwaaqadana inay anigay hoos joogaanoo saan raba aan ka yeelo kan miskiinkaan waxba haysanin si fiicanna aan u hadli karin miyaa aniga iyo diintayda iyo diintiisa la isbarbardhigi karaa in ilaahay doortay buuba moodaa hadduu xoogay dunye iyo maal helo hadduu shalay faqiir ahaa oo maanta xoole helo isagoo shalay faqiir ahaa ilaahayaa waxisii lahaa ilaa haddaa xisiisa waxbaan ku ballanqaadayaa lahaa yaa markii waxa la siiyo shalay siduu ahaana wuu halmaamaa siduu shalay ahaana waa halmaamaa wixii uu baryo iyo ballanqaad samaynayeena xooluhu way halmaansiiyaan fii suurati tawba wa minhum man caahada allaha lain aataanaa min fadlihi lanasadaqanna walanakuunanna min asaalixiin dadka waxaa ka mid ah kuwa ilaahay la ballamay ilaahay xoola hadduuna siiyo waan sadaqaysanaynaa dad fiicanna waan noqonaynaa oo axad iyo ballan ku galay falamma ataahum min fadlihi bakhiluu bihi wa tawallow wahum mucriduun xoolihiina waa ku bakhayleen wayna jeedsadeen iyagoo dhabarka u duway diin iyo waajibaad iyo wanagala taga yidhaahdeen maaniga weligeyba maalin gaajo ma soo arag shalay buu gidaarka jiifay shalay buu gacmo marhnaa wixii oo dhanba waa ishalmaansiinayaa waa kibrayaa markuu kibrana shalayba uma tirsana inuu ka cabsado ilaahay dunida maamula oo wax siiyey in wixii laga qaadana uu ishalmaansiiyaa intaasoo dhan si guud marka loo sheegay laba tusaale aan soo qaadanno qur-aanku inay siiyey oo gaar laynoogu magacaabay saan isaga dhexdaydayno qof kastoo inaga midihi amaad kuwaa meel uga eg tahay qisada qaaruun waa taqaanaan hantidiisaa ilaahay bidhaamiyey intay la ekayd inna qaaruuna kaana min qowmi muusa fabaqaa calayhim suuratulqasas soo mahayn waa qooqayo waa kibri wa ataynaahu min alkunuusi maa ina mafaatixahu latanu'u bilcusbati ulilquwa xoolihiisa maaha bakhaarada ay yaallaan hantidiisu iyo meelaha lagu kaydiyo furayaasha keliya rag kooxoo xul ah oo xoog iyo muruq lagu soo xulay baa furayaasha qaadistooda ku dhibqaboy culays ku tahay waxaa la qaadayaa culus ee boorsooyinka inta lagu rida la qaadi la'yahay waa furayaashii keliya xoolihii ma aha bakhaaradii furayaashooda haddii la qaadi la'yahay ninkaasi xoolu u haya maxaad u malaynaysaan latanuu'u way ku cuslaanaysaa bilcusbati rag jamaacaoo ulilquwati xoog xoog badan rag wada geedkan leeg oo afar kalle oo xoog lagu soo xulay baa furayaashii boorsooyinka lagu riday qaadila oy culays ku tahay jiidaya saasoo hanti iyo xoolo ka gaadhay markii xoolihii uu tamashleeyey ee si xun u isticmaalay baa la wacdiyey war ilaahay ka cabso war xoolahan si wanaagsan u isticmaal ilaahay wuu ku wanaajiyey masaakiintiiyo dadka baahan xasuusoo wanaaji wuxuu yidhi war maxaad ku hadlaysaan waryaareh waryaar raganimo iyo xiniin baan ku gaaray buri waxaan anaa shaqaystay ilaah ilaha sheegaysaan muxuu yihi inamaa uutiituhu calaa cilmin cindii aqoon baan ku gaaray khabiir baan ahay caqli baan leeyahay sida loo shaqaystaan aqaanaa raganimo iyo xiniin baan leeyahay ilaahay dunidan wuxuu qadaray suu doona inuu u qaybiyo aqoon kuma xirna aqlina kuma xirna waxaad arkaysaa dadka aqoonyahanka ilaahay dunidan si ay u hos kala socoto inta badan fuqaraa laga dhigay inta badan injineerkii khabiirka ahaa dhakhtarkii khabiirka ahaa macallinkii khabiirka lahaa ee madaxa timuhu ka buubeen ee brofesaga ahaa jaamacad buu usoo shaqotegi shirkadihii wax dhisanayay buu usoo shaqotegi injineerkii kontraktiga shaquu ka rabaa taa haddii laga yar joojiya biilkaa ka goy aqoontu ma hormarteen waxaad arkaysaa nin caaqil ahoo dab shidan iyo mid doqon ahoo meeluu maal kala geeyala waxaad arkaysaa nin aqoonyahanoo waxba haysanin iyo mid aan waxba qorin waxna akhriyin oo suulka loo saaraya meeshuu saxiixayo xoolo badan haysta ilaahay baa qof walba wuxuu doona siiya asbaab waa jirtaa laakiin qaaruun wuxuu ku dooday innamaa laabtuu garaacday waa isla weynaaday innamaa uutiituhu calaa cilmin cindii maalinkii dambe waa meel ilaahay wax ka wadee dadkaa cashir loogu talagalay in la siiyo isagiibaa waxaa laga dhaadhiciyey lagu tuuray qalbigiisa inuu maanta bandhig quruxeed sameeyooo maalkiisa dadka tuso oo uu bandhig sameeyo magaalada bartankeeda maro dadkuna u soo daawasha tagaan fa kharaja calaa qowmihi fii ziinati isagoo isa soo sharxay oo xilligaa wixii uun lagu xaragoon jiray xoomaalqabeen inaad tahay lagu muujin karay miskiin ha hadho ma maqashay waaba annagoo taraawiixda tukanayna waa ninkii imaamka ahaa baa taraawixda markii lasoo qaaday baqara laga soo bilaabay markay ku istaagto rag badan baa u furi jiray tobanka juz hore dad badan baa xifdisanaa laakiin tobanka hore marka la dhaafo dad badan baa hadhay yuunus markuu marayo bay ku istaagtay nin xaafidulqur'aan ahaana waa daba taagnaa wuu aamusay isagana imaamkiina way ka foqi weyday mar dambe oo imaamkii rafaaday buu u sheegay markii laga soo baxaan ku nidhi intaa imaamka maxaad ugu dhegaysanaysa wuxuu yidhi toban jusluhu ha hadhaan lahaa buuri kuwa toban juslaha ha quustaan baan laha hadhaan baan lahaa buuri intaasaan ka rabay waxaan intii hore uga aamusnaa marka ninkani wuxuu ku talagalay hanti yaraha iyo kajeebka yar iyo kii waxuun meelaha dadka la hadhadli jiray horta maanta in la kala hadhuu ku talagalay fakharaja calaa qowmihi fii ziinati maalin kala baxiya bandhig maalqabeennimuu isu soo diyaariyey dadkii labaa loo kala jabay qolyihii iimaankoodu daciifka ahaay waxay yidhaahdeen yaa layta lana mila mawtiya qaaruun alla yaa qaaruun oo kale naga dhiga innahu laduu xadin cadiim waa nin aad u ayaan badan oo aad u nasiib badan bay yidhahdeen alla yaa kanoo kale iga dhiga soo ma artaan fahadaa fomaa filaysa fii usri sawaaun taxdiidku sheegay soo ma arti dadki ilaahay yaqiinay waxaan meeshu ku dambaynayana garanaya sunnada ilaahay wa qaala aladiina uutuu lcilma weylakum hawaabuullaahi khayrun liman aamana wacamila saalixan walaa yulaaqaaha ila asaabiruun warka daayay dheheen bal idinku dhacday waxaan wax lagu halaagsamay jire jooga waxa wax talka leh ee dhaxalgalka leh waa iimaan iyo camal saalixa waxan maaha istutuskan maaha tamashlayntan maaha dadka nicmo lagu kibrana maaha ninkii magaalada bartankeeda socday fa bihi wa bidaarihi alarda hal mar baa isaga iyo hantidiisiiba dhulka lala gooyay dadkii kale daawanaya waxba ma gaadhin intii isagu taagnaa iyo intay bakhaaradiisu ku yiileen waa dhulka lala jaray ciiddaa bus korkiisa ka tiri dibna looma arag si maalinkaa qaaruun dhulku u liqay qisadii iyo taariikhdii qaaruun ee kibirkiiyo bandhiga ku dhammaa ku bilaabatay dhulka lalaga gooyiye ciiddoo bus ka tiri iyo dadkiioo amakaag madaxa saaray qoladii lahayd ayaan badanaa waxay isu bedeleen markiiba annagu ayaan badnina ilaahan xoolahanna siinin ayaan badnina fakhasafnaa bihi wa bidaarihi dhulkaan isagii la goynay iyo hantidiisiiba famaa kaana lahu min fi'atin yansurunahu min duuni illahi wamaa kaana min almuntasirin waasbaxa aladiina tamanaw makaanahu bilams waxay noqdeen dadkii booskiisaasoo kale jeclaysanayay waxyar ka hor yaquuluuna way kaana allaha يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا bina way وكأنه laa يفلح الكافرون waxay dhaheen waa yaabe ila ilaahay cidduu doono ciduu jecel yahay iyo ciduusan jeclaynba xoolo wuu siiyaa ileen hadday yaabay yihiin hadday baraarugeen haddaa wixii wacdigii loo sheegayey dhagahooda ku soo duxay markay dharbaaxada qaaruun ku dhacday arkeen wykanahu laa yuflixu lkaafir lowlaa amana allaahu calayna haddaan ilaah annaga nugu galladaysanin xoola la'aanta ilaah nugu badbaadin lakhasafa binaa annagana dhulkana la goyn lahaa haddii sidii aan rabnay oo sida qaaruuna xoolaha inta naloo yeelo annagana dee sidaa maanlaha samayn laha inay samayno ilaan annana nalala goyn laha ilaahay baa mahadle galladda ilaahay inaan fuqara ahayn wey wax ka hor maxay lahaayeen alla ninku ayaan badana hadda waxay isu bedeleen ayaan badninaa ilaahay baa fuqara naga dhigay isu bedeleen indhahooday cadaabkii ku dhacay ku arkeen saa tusaale layna siiyey tusaale labaad fi suurati alkahfi waan jumco walba akhrinaa laygu siiye wadrib lahum maala rajulayni jacalnaa liaxadihimaa jannatayni min acnaabin waxafafnaahumaa binakhlin wajacalnaa baynahumaa zarcan kilta aljannatayni aatat ukulaha walam tadlim minhu shayئa wafajarnaa khilaalahuma nahran kaana lahu hamarun faqaala lisaaxibi laba beeroodoo waaweyn oo hanti badan uu geliyey wuxuu isagu lahaa iyo wuxuu soo dayntay iyo wuxuu dad ka soo qaadayba si fiican bay u baxeen way midho dhaliyeen markuu xaggay labada dhinaca ka maray buu mirqaankii isgaran waayey beerta sidan u baxday wuxuu isu qaatay sidii qaaruun ragannimo iyo aqoon iyo xeelatiisa inuu ku gaaray in la imtixaanayo xoolahan mas-uuliyad tahay xisaabna daba socoto waa halmaamay beertii markuu arkay wuxuu yidhi tan xoolaha intan la eg weligood baa laga faqiiri maayo ma adunnu an tabiida haadihi abadan xoolahan xoolaa dhammaanba cimrigayga intaan noolahay haddaan iyadaa uun iska cuno wax weligeedba dhammaan maaha cid aan u baahnahayba faqri waan faqri jabiyey buuri weligeyba maa adunnu fili maayo an tabiida inay dhammaato haadihii beertan iyo barwaaqada intan leeg abaddan weligeedba xoolahan kama faqiira yiri laakiin weligeedba haddayna dhammaanayni maxaa u daba socda wamaa adunnu saacata qaa'ima qiyaama iyo aakhar inay jirtaan aniga aha halkaasuu ka buskiciyey kibirkii halkuu la gaadhay muu jeedaa araahu istanaa waay ina kala ina alinsaana layaطqaa araahu istanaa wuxuuhi wamaa adunnu saacata qaa'ima kama soo qaad laakiin hadday dhacda maxaa dhici doona intan haddii la isiiyey waaba la ijecel yahay oo kolaba aakharana jannaa la igeen buu jiri wa qaaluu naxnu akaru amwaalan wa awlaadan wamaa naxnu bimucadabiina soomayna aayaddii hore wuxuu uhi walain rudidtu ilaa rabbi kaba soo qaadoo haddii rabbi la ii celiyo qiyaamaba dhacdo laajidanna khayran minha munqalaban meel ka fiicanun baa laygeyn buui anoon lay jeclayn sidaan lamaba dheheen anigu maba mudniba in la cadaabade wax kastoon sameeyaba addunyada haddaan saan ugu xoolo badnahay cadaab maba mudniba cadaab ima qabta aniga qiyaam maba jirta hadday dhacdana qof cadaab loo quuri karo oo dab iyo cadaab la gelin kare mabiihiba maanaa cadaab la ii quuraa halkuu kala baxay muu jeedaa xoolobadnidu iyo hantidu qofka say u fasaadiso qofkaa ka hor mu'min buu agow ilaahayna wuu yaqiinay laakiin halkaasay kala baxday nin baa wacdiyey oo waaniyey qaala lahu saaxiibuhu wayxaawiruh akafarta biladii khalaqaka min turaabin war maalihii ciidda kaa abuuraad hadda beeninaysaa kadibna qofkaa ninkaa weyn kaa dhigay ilaa uu ninkaa weyn kaa dhigay laakina huwa allaahu rabbii walaa ushriku bihi axada anigu rabbigay weeye rabbigayna cidna la wadaajin maayo anuu iimaanka iyo tawxiidkaygaana haysta ilaah wuu yidhi haddaad u aragtay inaan kaa carruur yarahay wuxuu ku yidhi ana akharu minka maalan wa acazu nafaran anaana kaa qabiil badan oo kaa dad badan kaana xoolo badan buu walaa sa ila hadlaysa aniga wuxuu isu haystaaba qofkuu ka xoolo badan yahay iyo qofkuu ka carruur tol badan yahay inuu ka fiican yahay ilaah agtiisana looga jacayl badan yuu u haystaaba kii kale wuxuu yidhi in taranii ana aqala minka maalan wa waladan haddaad u aragta buu inaan koo xoole iyo caruur yarahay fa rabbii an yu'tiyanii khayran min jannatik beertaadan wax ka khayr badan ilahay waa isiin karaa ilaahay beertaadana dab iyo cadaab iyo halaag intuu ku soo diro eber iyo gebagabaa laga dhigi karaa maxay ku dambaysay beertii dabayl baa lagu soo diray soo hadda ma maqashaan waayahan dabaylo intay kacaan dhinacan indoneesiya iyo australia iyo barigaa fog intay ka kacaan duur cidlaa iyadoon cidiba dab taabsiinin iyagu dab isu beddelayoo dhulkii oo dhan gubanaya soo mayd arag tiifiyada ka daawateen taasoo kalea lagu sii daayay beertii eber iyo baaba anta abadantiaway kii hore waa la halaagay isagiyo maalkiiba kan maalkii baa laga halaagay isagiioo faramaran daynna lagu leeyahay meeshiioo gabagaba ah markuu arkay wuu isla hadlay jidkaasuu maray maantao dhan waa socdaayo waxbuu gacmaha ka xisaabinayaa oo kala gedinayaa fa asbaxa yuqallibu kaffayhi calaa maa anfaqa fiiha wa hiya khaawiyatun calaa curuushiha wuxuu noqday inuu gacmaha gedinayo maantoo dhan buu socdaayo waxbuu isku dardarayaa jidkaas wax isku dardarayaa akaas artadii wax isku dardarayaa wixii uu ku bixiyey wixii dan hanti u lahaa ee baaba'day deymaha dusha ka saaran xolola'aanta haysata fa asbaxa kafayhi gacmaha inuu kala gediyo bilaabo labada gacmood saa yidhaahdo ninkii waa khafiifay waka waa isla hadlay wa yaquulu yaa laytanii lam shrik birabbii axadan alla inkaar baa igu dhacdaye meel xun baa la iga tuuray naf iyo shaydaan baa iduusadee maxaa gaalnimada igu watay kor gacanta ka baxay cadaabku hadduu soo dego xataa waan rumayn haddaad tiraahda beertii lagu soo celin maayo labada tusaale waxaa lainoo siinayaa qofka bini aadam oo maalkii qaacidadii guud ee la sheegay ku kibray markuu kibrayna mid isagiiyo maalkiiba la halaaga oo gisgalaa israaceen iyo mid maalkiina laga halaagay isagiina meel bannaan ku soo haray isagoo gacmaha kala gedinaya oo isla hadlaya labadaa tusaale qof kastoo inaga mid ihi inuu istu isfiiriyo maalinkai waxoogay ku soo galaan ma adigii baa tahay mise si waxbaa ku galay shalay adoon waxaynin haddii aad sanadkii hore haynin sanadkanna waxoogay hesho dad badanoo inaga mida waa laga yaabaa inay soo martay xaaladahaasoo kale ma adigii unbaa bal dib isugu noqo mise waxbaa kaa iska beddelayoo waad yar afuufantayoo baalka baaloonka ee carruurta ee erarka ay afuufaan oo kaleeto waxoogay markaa hesha miyaad dibirtayood afuufantay qofsi si kalaa ah ma noqotay dadkaad salaami jirtay ma ka leexatay dadka ma iskala fiicnaatay haddaad wax saas iska dareento cashir waa kan xoolo markaad yeelato nin khabiiraho caqli badan oo dadka sida loo ganacsada ka yaqaanoo xoolaha ildheer ula suu baxoo hodo u leh xoolaha helitaankooda miisu rumaysay waa lagu daaray waxbaa kugu jira raggan bainamaa utiitu calaa cilmin cindii isla weynaan gala in bayha iyo khubara iyo rakhatara inay yihiinoo birta caalashaday oo halmaamay marna siin ilaahay inay tahay marna lagu imtixaanayo xisaabna ka dambaysa halmaamay aduu sidaa mau dhaqantaa dhaqankaasoo kale ma leedahay iska ilaali xooluhu hadday kugu xumaadaan labadaa tusaale kadib saamaynta ay ku yeeshaan qofka muslimkaa inuu xoolihii dar yeeli waa u abayeeli waayaa dhacda markaas markaad iimaanku yaraado qofku kama fiirsado xooluhu meeshay ka soo galeenoo bini aadamkuna xoole kama dhargo wax kasta haddii lagu siiyo weli waadun sii malabsan walidaalika nabigu wuxuu yidhi low kaana libni aadima waadiya aadama waadiyan min dahabin labtaqaa aaniyan weli durdurayoo dahaba haddii la siiyo mid labaad buu dayday lahaa laba haddii looga dhigana mid saddexaad buu deedeyi lahaa walan yamla'a faahu ila turaab inuu dhinto oo ciidda la dhigo oo uu ka dherga qabrigaa dhimasho maahane bini aadamku xoole kama dhergo walidaalika xadiid kale waa kii ahaa huumaani laa yashbacaani laba maman oo aad u xiisa qabaay ma dhergaan qof cilmi raadinaya kama dherga cilmigu maalmaanay ka dambeeyunbaad ogaan marku horaysa waxaad isu haysataa inaad wadda dheer soo martood in badan soo gudubtay marka horey usii socoto ta kaa horaysana waa sii dheeraan ta kaa dambaysa eed soo dhaaftana waa un soo gaaban oo meel laba maadan gaarinubaninkii ihaa baddanaan dabaal ku gudbi marka u horaysay waxaad fiirin gadaaloo gidaarka ka soo tagtay inuu yar fogyahaad moodi waxoogay markaad sii wadda waad soo daali bad weynunbaa sii hiraysa gidaarkii dheeraana waa un sii muuqdaa meellaba maadan gaarinba cilmigu waa sidaa iyo qof adduunye doona adduunyana lagama dhergo walidaalika markaad u weyn tahay baad u xoola jecesha nafti iyo shaydaanku waxunbay kugu sheekeen xoolihii sidaas ahaa baa nabigeena calayh salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay qofku markuusan alla kacabsi lahayn uma aaba yeela meeshay ka soo gelayaan mana ka fiirsada meeshuu ku bixinayaa xaraanna way ka soo galaan xaaraanna wuu ku bixiya haddaan iimaan iyo alla ka cabsi haga iyo aakhare xisaabteed aynan jirin kadib maxay sababtaa fasaadu diin bay sababtaa diintu way fasaaddaa xooluhu jacaylka badan iyo raadinta badan iyo kuwalwalkooda badan diintu way fasaadaysaa xadiidkii kacb ibni maalik radia allahu canhu ardaa uu tirmidi iyo khayrkii wariyeen waa kii nabigu yidhi maadiibaani jaa'icaani ursalaa fii khanamin biafsada lahaa min xirsi almari cala almaali waasharafi lidiinih magac inaad jeclaato inaad yeelato iyo maal inaad aad u jeclaataay diintaada dhibkay u geystaani kama yara hadduusan ka badnayn e, waraayey gaajaysan ama dhurwa iyo waraaba gaajaysan oo ari lagu sii daayey waraabo gaajaysan oo adhi lagu fasaxay maxaad ka filaysaa inuu boobo oo laayo jacaylka maalka maalkaadaad ugu dadaasho iyo jacaylka magaca iyo muuqashada aad loogu dadaalo waxay qofka diintiisa u dhaawacaan siduu xoolahaasi adhigaa wax u yeelay u yeelaan maxaa laga wadaa hadduu maalku hadaf kuu noqdo ama magac raadintu hadaf kuu noqoto horta ikhlaaskiibaa meesha ka bixiya alla darti wax kastoo ilaahay kuu dhowaynaya oodan magac ka helayninna xisaab badan kugu jiri maayo dhinac baad iska dhigi xaggeed magac iyo maal ka heshaa markay noqotona cibaadadu ikhlaaskay ku fiican tahay iimaankuna alla dartii in loo sameeyuu ku fiican yahay camalkii salaadaadii ha lagu arkay noqon sadaqadaadiina magac ku raadi bay noqon wax lagaa aqbali baaban jirinoo afarta naarta lagu horinaya ugu horraysa baad ka mid noqon kii cilmigaan ilaahay dartii samaynin waxaa la socday kii maalka badnaa ee masaajidda dhisayey ee agoonta biilayey ee muslimiinta u gurmanayay laakiin magaca doonayey waxba lagama aqbalin diin xumadaas way ku gaarsiin waxaa labaad way ku gaarsiin inaan ducaba lagaa aqbalin haddaad wax kasta ilaahay barido waayo xoolihii jacaylkoodii wuxuu ku dhaafiyey inaad xalaasha ku ekaato kaasaad xaaraantii u tallowday kaasaad xeryaha ka buuxsatay oy akawnada kuugu jirtaa oy aqalla iyo guri kuu tahay oy kuu goglantahood cuntaa oy gaadiid ka dhigataa ood hanti ra'samaaliyada kuu tahay xaaraantii baad iska ilaalin weyday xadiidka abi hureere muslim wariyey in allaha tacaala tayibun walaa yaqbalu ilaa tayiban aakhirkiisu wuxuu ahaa uma dakara arajula yutiiru safara ashcaa akhbar yamuddu yadayhi ila asamaa'i yaa rabbu yaa rabbu wa matcamuhu xaraamun wa mashrabuhu xaraamun wa malbasuhu xaraamun wa qudiya bilxaraami fa anna yustajaabu lah qof ilaahay baryaya oo safar ah oo ilaahayow ilaahayow ilaahayow leh oo haddana wuxuu cunaa waa xaaraan wuxuu cabbana waa xaaraan wuxuu xidhan yahayna waa xaaraan nabigu su'aal la yaab lu weydiiyo ma dhici kartaa fa annaa yustajaabu lahu kaasa ilaahay duucaa aqbalayaa buu yidhi xaaraan socotaba weeye isagii haddaba hadday xoolihii kuu fududaadaan ood ribadii gasho hadday kuu fududaadaan ood musuq maasuqii gasho qaybihiisa kala duwan hadday kuu fududaadaan ood dhac iyo boobka gasho hadday kuu fududaato darooga iyo qaad iyo tubaaka iyo qurun iyo xaaraan ka shaqayso oy xoolahaagu waxaas noqdaan haddii siyaasad baangeli intaad tiraahdo hanti soo boobto laaruushiyo mooshin ku shaqayso dhuuniqaato aad noqoto xaaraanta ka shaqaysato xoolo booliya aad cuntood ku aradbaxdood reerkaagii ku dejiso fa yustajaabu lah ducadaba haddii lagaa aqbali waayo oo sujuudaan lagaaga aqbalin oon saqdhaxo habeenkii iyo uluthuliil lagaa aqbalin oon safar lagaaga aqbalin oo gacmo la taaga aan lagaaga aqbalin oo inaad diifaysantahay aan lagaaga aqbalin waa dhaawac iyo dhib weyn oo soo gaaray qofkii aakharadiisii soo gaaray adduunyadii faraj loo faydi lahay oo dhib laga qaadi lahaana uu ku waayay wey waxaa kaloo intaa samaysaa xaaraanta markii aad sidaa u fudaysto xoolaha jacaylkoodu xoolihii barakala'aan bay noqdaan tir ahaan waa badan yihiin balaayiya dab unbaana kugu shidan isagaa u xoolo badan biilkuna waa ka go'a waa masallafsan yahay faqrigaa halkan laguu saaraya xoolahaagaba lagu tusi maayo waxaadu noqon kii la yidhi wax dad mooyeen waxaaga alla kuma tuso isagoo xoolihii badnaa haysta oya kawnadu kuu buuxaan unbaa welwelku wadnuhu ku dhex yaallaayo waxaadun dhihi amay xooluhu dhammaadaanood gaaja u dhimataa halkaa umbaa la wajacala faqrahu bayna caynayhim baa lagaa dhigay albayicaani bilkhiyaari maa lam yatafaraqa fain sadaqa wa burika fii baycihima wain kadabaa wakatama muxiqat barakatu baycihima hadday iskhiyaanaan oy ceebtay isu qariyaan oo wax isu hoosgeliyaan oo wax faalsoon jirin kala iibiyaan oo wax wada a gadaan beecoodii iyo xoolahoodi iyo ganacsigooda barakalaaan baa ilahay ka dhigaa muxiqat barakatu baycihima maantoo dhan waxbaad gadaysaa waxbaad xisaabinaysaa waxbaa ku soo gelaya gubasho iyo dab unbaad ka sii qaadaysaa caruur wada xumaata reer isku wada buuqa mashaakil iyo istarees kugu bata welwel iyo welbahaar kugu bata hurda la'aan cibaada la'aan aakhari iyo adduunba saagunbaad ka qaadi waxaa laga yaabaa intaasoo dada inaad wax ku bixiso iyagana ilaahay kugu diro ay kugu necbaadaan dadka intaad abaal u gelaysa oo dhan baa lagu nacsiin xumaantaadu unbaa la wada tusi dadkii xoolahaagana wanaag aad leedahayba dadka waa laga masixi saa darteed dad badan baa ka cabaada intaasoo dadna inuu wax u taray cod abaal u haysana uusan jirin waxaan idhahdaa xoolahaagii aad dadka wax ugu taraysa inay xalaal ahaayeen dib ugu noqo barakada xooluhu waxaa ka mida aakharana ajirinaad ka hesho aadamahana wanaag aad kaga gaadho oo intii maalin intifaacsatay abaalkeedii ilaahay uu kugu reeba qalbigoodaa ka mida ah. barakala'aantana waxaa ka mida ah ilmahaagu inuusan abaal kugu haynin xaaskaagiiyo ninkeeduna ama nagabadha ninkeeduna uusan abaal ugu haynin oo dad isneceb oo barakala ciyaal wada khamarji ah kuwa iyagii dhacaya kuwa dilkiisaba ka shaqaynaya ilaahay lagugu saliday ilmaha kaa xumaadaan gurigii dab uun ka shidnaado suuqaaga markaad tagta soo mashaakil joogta ah iyo istarees baa ku haysta somalidana rag badan oo xoolo badan oo xolbadda baasha oo istarees inay isla hadlaan ku dhow macaan baa ku dhacay dhiikar baa ku dhacay macaan baa ku dhacayo sonkorta iska ilaali cusbada iyo dhanaanka iska ilaali subagga iska ilaali kolestarool buu ku dhacay waxaa ku dhacay kanaa ku dhacay kanaa ku dhacay naftaa hayse adduunku ku cadaaban yahay aakharana hadduusan towbad keenin dee wax fiican kama horeeyo wixii adduunka cuquubadana ku mutay wey waxaa kaloo timaada xoolaha sidaasoo inahaasi aan xoolaha sida xun marka loo isticmaalo akhiiran waxaaduu noqon sida nabigu xadiidkii kacb ibni ciyaad radia allahu canhu wa ardaahu uu nabigu ku yidhi inna likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almaal ummad kasta waxbaa lagu aafeeyaa ummaddan xoolo fitnadood iyo raacitaankood iyo jacaylkood baa ugu badan waxaa lagu aafayn doono marka u dambaysa xoolihii laftoodii ma aha waxaa diinta uga bixi in laguu sheego dariiqaasaa laga yaabaa xoole inaad ku hesho naftaadana waxaad u halaagi meel baa lagu yidhi waa laga yaabaa xoole in laga helo tahriibkan hadda badda lagu dhammaanayo maxaa loogu dhammaanayaa maxaa la raadinayaa saxaraha lagu baaba'ayo ee waxaa sawirraad aragteen laga soo duubayo doomahan la degaya ama meesha aadoo xoolaa laga helaabaa la yidhi amaan dhinta dhexda ku dhinto soo maha waxa loo baaba'ayo kuwa isboonsarada ku jira ee diinta ka baxa iyo kuwa qur-aanka ku istaaga iyo kuwa macatabka xirta maxay u xidhanayaan intaa isboonsarada loo gelayaa intuu casarkay ku yimaado wuxuu leey meel aan ku jirayo saaka kitaabkaan ku soo aad istaagee duhurkii salaadaydii ma asaxday belaa kugu dhacday maxaa u geeyey wuxuu leeyahay lacalla haddii aan helo sbonsarkaas oon meeshaa tago inaan maal helaa laga yaabaa oo gubadkaan gubi doono biciidka daaqi doonin diri doono wey taa haddii saa laydin yidhi ha la yaabina haddaba xadiidka nabigulaha alai sl dadku yaxsuru lfuraatu can waadicin can jabalin min dahabin webiga furaad la yidhaahdo biyaha istaagi doona dahab farfadhiyu isu bedeli doonaa waa la isku layn doonaa boqolkiiba sagaal iyo sagaashan qof baa dhiman hal qof baa badbaadi dadku waa og yihiin dagaalka gelaya in dahab meesha yaallo wayna og yihiin boqolkiiba sagaal iyo sagaashan baa dhiman muxuu dagaalka u gelayaa kaa badbaadaya inaad noqoto oo dahabka qaadataa laga yaabaa xadiidkaa markaad eegto kuwan badaha iyo saxaraha ku dhimanaya ee lacalla intaa adigu dadkaan dhimanaya badbaadaya noqoto waxoogay xoolo ka heshaa laga yaabaa so kuwani kama sii dara kan dahabkii xoolihiibuba arkaaba sagaaliyo sagaashanka dhimanaya uma muuqdaan saa darteed soomaalidu maxay yidhahdeen halkaas hunguri wad ma arka yidhahdeen baalka hunguriga la yihahdo wuxu muuqdo wadkiiiyo malagga ka sokeeya ma arko dalaq buu dhahayaa daqsigu markuu biyaha kulul ku dhacayo muxuu raadinayaa nacfi buu daydayayaa sooma meeshan subaganiyo iyo waxba u soo carfayo nacfi ka doon buu dhibo markaasuu biyo kulul dalaq dhihi waa ku dhimanba biniaadamkuna waa tabti oo kaleeto intaas xooluhu si ay qofka u fasaadin karaan aakhariya adduun bay iseejin karaan dee inta hadday adduunyada diinla'aan kaa dhigaan aakhare cadaabkeed ma faahfaahinaya ka hadal bay u baahanta akhra waxba kuma baahna intaa ka badan inaan ka hadalno wakhtiga aan ilaalinbaa idiin baaqiyeeleh inkastoo hadalku ila taraaray tii horeba intaasay kugu qaadanays isma lahayne dhinaca fiican haddii maalkii u baxo iyadana balaan tusaalayow ka bixiyo qofka muslimkaa dhiirigelinaya dhinaca inuu aado ilaahi subxaana wa tacaalaa qur-aanka wuxuu aada ugu ammaanay dadka khayrka wax ku bixiya darajooyinka jannada u sarreeyana xoolaha la bixiyey in lagu gaadho baa laynoo sheegay fii suurati aali cimraan lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mimaa tuxibuun ilaa xoola aad jeceshihii inaad bixisaan darajada biriga iyo baariyaasha ilaahay agtiisaa ma gaadhaan markaad bixiso xoolihii ilaahay dartiina u bixiso xoolihii aad jeclaydna aad bixiso darajat lbiri eed gaadhay maxaad ku yeelan in alabraara la fii naciimin cala alaraa'iki yanduruuna tacrifu fii wujuuhihim nadrat annaciim yusqawna min raxiiqin makhtuum khitaamuhu misk wa fii dalika falyatanaafasi almutanaafisuun wa min tasniim aynan yashaw biha almuqarabuun jannada sariiraheedu ay diyaaro tahay darawal ma wado bayloodna ma laha koronto iyo beterina lama geliyo meesha aad u socoto inaad damic iyo rabitaankeedii yeelatay ku xidhan tahay markaaba si otomaatiga ah dareenka iyo rabitaanka qalbigaaga ay sariirtu la shaqaysaa iyadaa buubaysa meeshaad rabta inay kaa dejinayso ku geynaysa meel sidaasoo nicmo waxaa la yidhi lama kaajo oo lama saxaroodo oo lama xaakoodo oo wax dhegtaadu dhibsata lama maqlo oo kulayl lagu dhiida maaha qabow la dhaxamoodana maaha geedda aad miro uga baahato rabitaankaagay la shaqaysaa iyadaa laantu iskeeni kolba tii ay ishaadu damacaagu galo iyadaa agtaada iman qutuufuhaa daaniyatun waay gurashada miraheed waa dhowde maxaa lagu gaaraa lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun waxaad jeceshahay inaad bixiso aayadka qur-aanka suurat lbaqarana waad aragteen hal xabood bixisay ka mahali xabatin ambatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin miatu xaba wallahu yudaacifu liman yashaa halkii xabaad toddoba boqol laguu kaaga dhigi hadduu doono ilaahayna waa kaaga sii badin halkii shilin toddoba boqoloo shilin jirkood baa lagu siin ama ka badanba toban baa ugu yar toddoba boqol iyo ka badanna way noqon kartaa ajirkeedu aakharaa lagugu siin adduunkaas sow ma aha lain shakartum la asiidannakum waay haddaad ku shukridaan waan idiin ziyaadin waxaa laga rabo xoolaha qofka muslimkii xilligii nabiga calayh isalaatu wasalaam dadka muslimiinta waxay isugu jireen dad maalqabeen oo hanti haysta iyo dad masaakiin oo fuqara ah dadka maalqabeenkiihi lagama salaad badnaan jirin lagama soon badnaan jirin lagama qur'aan akhris badnaan jirin ilaa maalinkii dambe ay masaakiintii nabigu usoo dacwoodeen waa rasuulka ilaahu dahaba ahluduhuuri bilujuur wixii ajir ahaa dadka maalqabeenka ee xoolaha lahaa baa wada qaatay oo maxaa dhacay yusalluuna kamaa nusalli wa yasuumuuna kamaa nasuum intaan tukanna way tukadaan intaan soonna waa nala soomaan haddana xoolo iyo sadaqay la baxaan annaguna sadaqa ma haysanno annaguna waxaan sadaqaysanno ma haysanno marka astaanta dadka xoolaha leh maxay ahaayeen inta dadku sameeyee cibaadaadana way la sameeyaan sadaqaadna way la dheeriyihiin sidaa weye sida laga doonayo waxaa laga doonayaa qofka oo kaleeta saas darteed nabigu muxuu yidhi wax qofka la kanto oo yaa isagoo kale layga dhiga yidhaahdo laba arrimoodun baa jira laa xasada ilaa fitnatayni qof ilaahay iimaanki cilmiga baray oo si ilaahay dartii iyo daacadnimo uguna dhaqmaya dadkana u gaarsiinaya inaad tiraad ilaahu isagoo kaleyaa iga dhiga wax la yahay wey wax fiicanoo la hiigsada wey qof ilaahay maal iyo xoolo siiyey oo ilaahay sidii uu rabay u maamulaya oo ku bixinaya oo ku hagayo xaaraantana ka ilaalinayana waa mudan yahay in la yidhaahda alla ilaahu yaa qofkaasoo kale iga dhigo wuxuu siiyo kale siiya fahumaa fi ljri sawaaun tiwaay labadaasaa qofka muslimka iyo mu'minkaa inuu ku taamo isagoo kale in laga dhigo ou aad u doonoo u damca kuwaasaa mudan waxa kale maaha dhowr arrimood baa laga faa'iidayaa ilaahay jacaylkiisa waa lagu gaaraa xoolahaas iyo hantida aad leedahay oo aad ilaahay subxaana wa tacaala uga cabsato khayrka wanaagga ku bixiso raximka iyo qaraabada ku xiriiriso muslimka iyo islaamnimada muslimka iyo e, aad ku garab istaagto agoonta la xasuusto masaajidda lagu dhiso aakhare la geysto ilaahay jacaylkiisaa lagu gaaraa adiga oon kibrin oo weliba isqarinaya fii saxiixi muslim min xadiidi sacd bni abi waqaasin radi allahu canhu ardaa wuxuu leeyahay nabiga yidhi alai slat salaam ina allaha yuxibu alcabda altaqiya alghaniya alkhafiy ilaahay wuxuu jecel yahay addoonka alla ka cabsada ee wax haysta isna qariya soomada soomali kii kibrayeye fakhraja calaa qowmii fii ziinati ilaahay inuu carooday waad soo aragtay soo maaha qof mutawaadica oo dadkiisaa ku dhex jira oo inuu xoolo u muuqdo aan doonaynin khayrkiina ku bixinaya alla taqwadiisina ilaalinaya maxabada ilaahay buu gaadhaa ilaahay baa jeclaada ilahy hadduu jeclaada maxaa dhacaya jibriil buu la hadlayaa wuxuu leey jibriilow hebel baan jeclahay eh jeclow jibriil baa ku jeclaanaya jibriil malaa'igta cisamada joogtuu la hadliyo hebel ilaahay baa jecele jeclaaduu leh iyagana way jeclaanayaan dadka wanaagsan jacaylkoodaa dhulka lagugu soo dejin wax allaale wixii ahluliimaan iyo ahlulkhayr oo dhan baa alla ku jeclaysiin jacaylka ilaahay jannadii intaan la gaarin ba adduunkii intaasaad ka dhaxashay waxaa kaloo laga gaaraa cimri dheer iyo ri xoolo badan xooluhuna way ku tarmaan cimrigana waa ku dheeraadaa soo hadda intaasoo dhakhtara looma daba ordayo in dhowr habeen dhowr bilood iyo dhowr sana la sii noolaado soo inta loo daba ordaya dhakhaatiirta inaan la dhiman ma ahee dawada laysaga daba wado ee guda iyo dibadba loogu safrayo cimriga dheer wuxuu ku jiraa xoolaha iyo maalka ilaahay ku siiyey ood qaraabadana ka xidhiiriso ilaahayna kaga baqdo wanaaggana ku bixisuu ku jira wuxuu nabigeenna alai salaam leeyahay man axabba an yunsa'a lahu fii aharih wa yubsata lahu fii risqihi falyasil raxima riwaadka qaarkood falyattaqi illaaha wayasil raxima qaraabada maxaad ku xidhiidhisay xoolahaad ku xidhiidhisay haddaad rabto xoolahaagu inay bataan barakoobaan ilaahayna ka cabso qaraabadana ka xiriiri dadka wax uga tar markaa kadib cimrigana waa laguu dheerayn risiqana waa laguu waasicin labadaa haddaad samayso saa darteed baa nabigu ku dhaartay maa naqasa maalu min sadaqatin sadaqa ilaahay dartii loogu bixiyey xoolaha ma baabi'iso ma yarayso sadaqadoo la reebay oo la diiday qur-aankaa inoo sheegay inay xooluhu ku baaba'aan xooluhu way baaba'aan haddii caawa intaan shirno shirkaddeennii go'aan soo saarno masaakiintan wax siinayna inaan ka joojinno waa laga yaabaa sanadka dambe inuusan inoo dhammaan innagoo xoola haysanna oo xoolihii eber dhahan waa dhici kartaa qur-aankana innaa balownaahum kamaa balownaa asxaaba aljannati id aqsamuu layasrimunnaha musbixiin waay tan kalena ilaahay baa yidhi wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yukhlifu ilahay bedelkeeda keenay wa huwa khayru raasiqiin inta rasaaqda bixisanasaa u khayr badan subxaanahu jala wacala saa darteed maa naqasa maalu min sadaqatin buu lamid yahayo man axabba an yunsa'a lahu fii aarihi cimrigiisa in loo dheereeyo cimri dheer qofkii raba bini aadamku waxay u jecel yihiin waa cimri dheer wayubsata lahu fii risqihi risiqana ilaahay u waasiciyo falyataqi illaaha walyasil raxima ilaahayna ha ka baqo qaraabadana ha xidhiiriyo xoolahan iyo maalkan la siiyey awjuhda wanaagga iyo khayrka ha ku bixiyo waxyaabaha kale ee nabigu tilmaamay waxaa ka mida nicma almaalu asaalixu lilmar'i asaalix waxaa aad ilahay agtiisa uga fiican maal suuban oo xalaala qof suubanoo alla uga cabsanaya oo khayrka u bixinaya haddii la heloay nicma arrintaasi way fiicanta saa darteed marka maalka khatartiisa laga digayo ma aha islaamku in maalkoo dhan la raba gidaar in laysaga xiro laga cararo laakiin bini aadamka waxaa u badan maalku inuu fasaadiyo laakiin maal aad ilaahay uga cabsanaysaay wax ka badan ma jiro wax ka fiican ma laha naftaada aad ku ilaalinayso khayrka aad ku bixinayso qaraabadaada aad ka xiriirisanayso muslimka aad ka garab siinayso ogaadda muslimka iyo ahalkii haddaad wax ku bixin weydo ilaahay wuxuu qorayna way helayaan adigana waa kaa maarmayaan magac xumana waa ku oolaysaa waman yaku daa fadlin fayabkhal bifadlihi calaa qowmihi yustana canhu wayudmami ninkii xoola haysta oo dadkiisa kaga bakhayla waa laga maarmayo dadku way isku tashan isna nin magac xun iyo taariikh xun ay u meel marta buu noqon saas darteed nicma almaalu asaalixu lilmar'i asaalixu nabigu camr caas ku yidhi intuu soo islaamay buu xoolo siiyey rasuulka ilaanu uma soo islaamin inaan xoolo helo iyo hantiin la i siiye anugu ma islaamin buu yidhi wuxuu yidhi qad qaada cabdicamir caasow nicma almaalu asaalixu maal nadiifoo xalaala ku fiicana lilmari saalix qof suubanoo ilaahay uga cabsanaya jidkiisiina marinaya isku fiican yihiin saa darteed maal xalaala iyo qof xalaala hadday ishelaan waa faahadaaka biaxsani ilmanaasil waay darajadii ugu sarraysay ugu wanaagsanayd waay akhiiran waxaan ku soo uruurinayaa xoolaha wanaagsan ee sida fiican loo isticmaalo waa waxa wanaagga ee kaa hadhi kara adigoo waa hore geeriyooday idaa maata bnu aadama inqataca camaluhu ila min alaa qofka hadduu dhinto camalkiisu waa go'aa saddex maahane waxaa ka mida sadaqatun jaariya ceel baad qoday masaajid baad dhistay meel isbitaal baad dhistay madrase wax lagu bartaad dhistay wax khayra oo soconaya oo la intifaacsado oo wanaagga looga faa'iidaysto baad ka tagtay adigoo boqol sano moodan baa ajirku kuu soconayaa xoolahaagu kolaba way ku dhaafi ama waa dhaafi ama iyaga gacmahaaga ka bixi ama iyagoo tuban oo indhahaagu shan yihiin baa adiga lagu aasi xolo waxaa ku ah waxaad horay geysato waxaad dad uga tagta maaha waxaad lagaa dhaxlana maaha cidda kaa dhaxashay xolo iyo hanti ay leeyihiin waxay rabaanna ay ka samayn weeye xoolahaagu wixii aad intifaacsatay adduunka intaad joogta marka laga tago wixii aad aakhare geysatay inbaa adiga baaqi ku ah marka qofku aakharadiisii buu ku dhisi karaa cumaan ibnu cafaan radi allahu canhu wa fii ghaswati tabuuk xilli abaaroo kulul bay ku soo aaday dad akhyaaroo saxaabadii oo haldoorro ahaana meel toddoba boqoloo kilomitir jirtaa lagu dilay ragii zayd ibni xaariiya lahaa waa kii halkaa lagu laayey fii khaswati mu'ta in laga daba tago nimankii dark raggaa laayeyna damac baa galay inay iska soo daba tagaanoo ay madiine iyo muslimiinta bililiqaystaan in laga hor tago oo xilligaa la baxay dantu qasabtay xilli abaara oo oomana ah oo geed la harsadoo fiicanaan lahayn gaadiid fiican aan la haysanin baa la baxayay cuhmaan ibnu cafaan tobankii jannada loogu bashaareeyey ahaa maalqabeen buu ahaa dadku ugu hanti badan dadku ka mid ahaa waxay ku soo aadday safar ilaa toban gaari ee mise labaatan gaari u dhiganta oo raran oo badeeco ah iyo hanti lacaga oo tiisaa magaalada timid wixiiba wuxuu ku wareejiyey muslimiinta ciidankiibaa lagu qabanqaabiyey ciidankiibaa lagu sahayey maalinka muxuu nebigu yihi alai salaam maa dara cumaan maa facala bacd alyowm wax kasta oo uu sameeyo jannadiisu waa meel ool maanta wax kasta cismaar uu sameeya dee qof janno loogu talagalay ma gaaloobayo diinna kama baxayo laakiin maanta kadib cusmaan jannadiisu laba isweydiin muxuu ku mutay maalkiisii oo wanaagga ku bixiyey diintana ugu gargaaray oo ku garab istaagay buu ahaa maalkaaga oon diintaadii garab u noqonin dadkaagii baahnaa wax tarin ahalkaagii aan xiriirinin allaha gubo kaa maal ma aha maalkaad ku dhididay ood ku rafaaday oodan aakharana wax ku helin adduunkana dadkaagii aadan waxba ka tarin waa dhib aan dheef lahayn waa daal aan doog lahayn waay xoola maa waxaas maxaadun tahay cabdu diinaari isagaa ku leh maalkaas ee adigu malihid ninka hasha uu jecel yahay muxuu yidhi qaalin afar jira oo abaarqabkiina hebel ahaa dhalay markii sekada loo xiray xariggiina weligeed lama xirin ee la tumatay intuu toorrey kaga jaray buu wuxuu yidhi inay hulaadintuu xarigga ay ku xaari lahayd anuu naarta aan ku xaaree sii daawiyo ninkaasi xoolahan miisagaa leh iyada xaarkeedii sake loo bixinayay isagoo naar galaaw ka jeclaystay ninna waxaa laga sheegaa ilaw geela boqol haddaad ii gaadhsiiso janna waan kugu xiltiray jannadii xilkaama saara kama xoolaha miisagaa leh miyuu caabudaa mise wuu dhaqdaa xoolaha lacagta kuliya saasoo kaleetaa jira waxaan arki jiray baadiyaha odayaal waayeel oo sagaan jirro waxaan soo gaaray markii marti intay timaado waxaa la isugu dardaraya caanaha xoolaha iyaga laga leexdoo la yidhahdo xoolahoodu xalaal ma lahanoo geelay soo dhaceen iyo aabbahood soo dhaceen weeye iyo firkiisii ka farcamay weeyeo iyaga aan la marinoo muslimka yaa la siin lala dhaho isagu laakiin ku nool kuwaas waanu laga yaabaa magaaladana kuway darooga iyo riba iyo wax dhacaya boob iyo biriiqo xoolihiisu ka soo jeedaan oo xoolo badan in la hela waa laga yaabo aan ka xajihi karin sadaqana aan kala bixi karin in magaalada laga helana wax diidaya ma jiro biniaadam waa biniaadam xooluhuna baadiyahaas ay xaaraan ugu leeyihiin bay magaaladana xaaraan ugu leeyihiin ikhwaani wa akhawaatii waxaan rabaa inaan ku soo gunaanado xooluhu labadaa midun baad la mari liibaan labada daarooda inaad ku gaarto ilaahayna uga baqdo iyo khasaaro labada daarooda inay ku badaan aakharana cadaab ku dhexashiiyaan ood ilaahay uga baqi weydo intabana tusaalayawgoodii waynu soo marnay iyo wax yaroo ka mida kitaabka iyo sunnadu waxay ka sheegeen qofka caqliga leh iyo iimaanka leh oo qofkii intaa iyo inta lamidkaa ku waana qaata inta wanaagsanna ku dadaala inta xunna cashir iyo waaye ay u noqoto maalin walba intuu akhriyo isagana inta xun iska fiiriya si uu isu dabaqabto inta wanaagsan iska fiiriya si wixii yara uu iska helo ugu dhego una sii badiyo khayrka allah ina waafajiyo amwaasheennana allah xalaal inooga dhigo allah inoo barakeeyo risiq barakaysanna allah siiyo wixii ilaahay ina siiye waxaan haysannana kuwii ilaahay ku xifdiya ilaahay uga cabsada aakharadoodiina inuu ilaahay subxaanahu watacaala ku liibaaniyo adduunkoodiina ilaahay ku badbaadiya allah inaga dhigo jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullah alxamdu alxamdulilah halkan qof baa saa'il ina weydiinaya wuxuu leeyahay qofka rag iyo dumarku dooni ha noqde haddii biyo qur-aan loogu akhriyo biyaha taxliil baa loo tufay ma ku qabaysan karaa oo musqusha ma la tegi karaa laba kale masalo weeye taxaliishu way bannaan tahay waana la cabbi karaa waana lagu qabaysan karaa meesha qabayskuna waa laba qaybood mid nijaaso leh iyo meel nadiifoo nijaaso lahayn haddii halka biyahaasi ku dhacayaan ay meel nadiifa tahay dhib ma laha musquul baa u dhow iyo godah waxba dhiba ma laha halkay biyuhu ku dhacayaan inay nadiif tahay baa muhiima nabigu alai sala salaam daduu qur-aan ugu akhriyey iyo daduu biyo u weysaystay intaba midnaba lama dhihin markaad ku qabaysanaysaan meel aan lagu qabaysan jirin taga lama dhihin laakiin halkaad ku qabaysanaysa hadday nijaaso leedahay biyaha qur-aanka iyo dikriga lagu akhriyey ka ilaaliya meel nijaasa leh inaad u isticmaashaan oy ku shubmaan taqdiirka iyo ixtiraamkeeda ka mid maaha wabilaahi towfiiq baab su'aalaa furmay miyaa kaan hadda tanna waa afkee tanna waa af soomaaliya tii hore carabi ahayd qof ayaa igu yidhi alla dartii ii badbaadi anigoo ku riixaya meel uuna raalli ka ahayn kadibna waan ku riixay mar dambe ayaan gartay in uu yidhi alla dartii ii badbaadi kadib waan waan ee eh, sheekhow xukunkaygu muxuu noqonayaa balse maxaad igula talin lahayd oo aan sameeyaa dabcan dee meeshuu ku riixayay qofkan inooma sheegin sababta kalliftay inuu ku riixa masi dantiisa iyo xaq bay ahaydna inooma sheegin qof xanuunsan oo in la daweeye la rabo oo dantiisa laga shaqaynayo isna diidan haddii isagoo idaale dantiisa loogu riixay dee dembi maaha qof laga yaaba jimanba inay saaran yihiin oo qur-aankii lagu akhrin lahaa jiman u diidan yihiin in la qabqabto ama qofkii inta la qabqabta dawo la siiyaay haddii dantiisa laga talinayo way bannaanta qof diidan xaq lagu lahaa inuu gudo iyo waajib saaraa inuu ka soo baxo oo lagu riixayna ajir baa laga heli saa'ilka waxaa fiicnaan lahayd de waxa uu ugu riixayeesan raalliga ka ahayn ma wax sax ku saxnaa qofkan riixayay bay ahayd haddii wax xaq loogu leeyahay aynan ahayn de inaad ku riixdood qoorta u geliso ma bannaanayn laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih waxaan xaq loogu lahayn isagiina dhibaya inaad ku riixdoosan raalli ka ahayn waa dembi wixii soo haray isagii cafi inaad weydiisata waayo taas hadday noocaa noqotana isaga cafis inaad weydiisataad u baahan tahay wabilahi towfiiq bismillaah qof dadka ragga fadhiya ka mida ayaa wuxuu leeyahay gabar baa lix bilood dhakhtar inooga jirtay marka waxay soo codsatay mu'tamarkan hadda culummada joogta caawa hadda qofka ku aadan sheekh maxamuud buu noqday in loo duceeyo qoftaas in alla caafiyo bismi llah alxamdulilah wasalaatu wasala aslam bacd dadku duruufu waa iska badan yihiin inta xanuunsa waa badan tahay inta murugo iyo culays kala haysta waa badan yihiin in dad ka maqan yahay baa badan in dad ka xidhan yahay baa badan in duruuf culays iyo dhaqaale haystaan baa badan in meel wax kaga taagan yahay waa inugu badan tahay midna waan ka wada midaysannahay baan u malayno nafteennoo ka wada sheeganaysa dembigay gashay oo duca iyo allabari ilaahay inuu dembigiina ka dhaafo dariiqa wanaagsanna waafajiyo ku sugo iyo innagoo ka wada walwalsan khaatumadu maxay ku dambaynaysaa iyo wada doonayna ilaahinuu inuu khaatumada inoo suubiyo waynu isku wada daraynaa insha allahu tacaala si guud iyo si gaaraba ilahi subxaana wa tacaala biasmaa'i alxusnaa wa sifaati alculaa waxaan ka baryaynaa dembigeenna inuu dhaafo dembigeenna allaha dhaafo dembigii waalidkeena allaha dhaafo dembiga dadka muslimiintaana allaha dhaafo ilaahay xaqa iyo khayrka allah inagu sugo khaatumadana allah inoo suubiyo intaynaga jiraan allaha caafiyo inta xanuun iyo jira haysa ilaahay caafimaad ha siiyo wixii xanuun ee dhibi ahay ee qabsay ilaahay dembi dhaaf allah uga dhigo gabadhaa xanuunsanna si gaara allaha caafiyo caafimaadka allah u soo dedejiyo ilahi subxana wataala xanuunka iyo culayska iyo dhibka iyadii ahalkeedaba allah ka qaado intii hore qabsatay ilaahay dembi dhaaf iyo ajir allah uga dhigo ilahi subxana wataala iyagana sabarkana allah ku arsaaqo ilahay inta maqan allah inoo soo nabad celiyo inta dhunsanna allah inoo soo hanuuniyo inta xabsiyada ku jirtee dulmanna allah inooga soo daayo inta culays iyo duruuf haysatoo dhanna allaha ka qaado ilahi subxaana watacaala wixii culays iyo muruga allah inaga qaado muslimiinta dunida daafaheeda ku dhiban allaha badbaadiyo jina iyo muslimiinta lagu dhimayo allaha badbaadiyo muslimiinta lagu dhimayo waddanka la yidhaahdo boormana allaha badbaadiyo muslimiinta meel kasta lagu dhimayo masaajidooda lagu gubayana allaha guuleeyo allaha badbaadiyo ilahi subxana wataala ubadka allah inoo wanaajiyo ubadkeenna allah inoo suubiyo reerahana allah inoo wanaajiyo intaan haynna kuwa khayr qabo oo suuban reer iyo ubadba allaha siiyo ilahi subxana wataala arsaaqda allah inoo waasiciyo risiqeenana xalaal allah ka dhigo ilahi kuwii khayrka isu kaalmaysta allah inaga dhigo kuwii khayrka isu kaalmaystana allah inaga dhigo xaq iyo iimaankana allah inagu sugo ummadda ilahi subxana watacaala iimaanka iyo diinta risaalada nabi maxamedna allah inagu dilo dadkeennii iyo ummaddeennii dhibka dhex yaalla allah ka qaado dadkeenni iyo dalkeennina allah dejiyo dadka aan la nool lahayn ilaahi subxaana watacaala aan muslimka hayna allah soo hanuuniyo iimaanka iyo tawxiidkan allaha tuso ilaah subxana watacaala meel kastoon joognaba allah ina xifdiyo ilah subxana wada joogeennana allah inagu xifdiyo kala tageennana allah ina xifdiyo allahyna badbaadiyo baarak allah fiikum wsala allah aleyh wxay salam subxaanaka allah wabixamdika ashhadu an laa ilah anta astaqfiruka waatuub ilayk